sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya saqda dhexeleelkii toosa rabbi u sujuudo barya saqda dhexeleelkii toosa rabbi u sujuudo barya rabbi u sujuudo u rakuuca sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma sooma sharka gaalkaase taleeya saxada jihaadka aada sharka gaalkaase taleeya saxada jihaadka aada seefta galka ka saara galada surka ka gooya seefta galka ka galada surka ka gooya saadirkeen allah nagu amre sooma sooma sooma bisha ramadaan sooma sooma sooma soma soma soma soma soma bisha ramadaan soma soma soma soma soma soma soma bisha ramadaan soma soma soma soma ramadaan ramadaan ramadaan كريم